culayska maanta aynu dareemaynana waa lamid ile maanta muslimiinta in badan oo kamid a ah baa la gumaadaya soo ma oo ciqaabahan aynu arkayn iyo kuwo mid ah lagu sameynaya iyadoo la doonayo ibaada jamaaciya in la dabar jaro qorshuhuu yahay gaalada weliba nimanka yuhuudda ah oo wax alla wixii ay awoodayeen waxba kamay reebid hub wixii ahayeenna way ku garaaceen soddon kun oo bam bay ku garaaceen baa la sheegay maa taqriir laga sameeyey soddon kun oo bam bay ku dhufteen weli laakiin dad yowgaasi yani runtii waa waa dad adkaysi leh oo haddana uma jixaya marka laakiin waa arrin laga bixi doono laakiin nin waliba kursigiisa iyo maslaxaddiisa yarbuu ilaashanaya dabeetana kuwaynu arnay iyagoo xataa hadalka adkaynayo oo leh waa caynkan bay haddana xunbay hoosta ka wada waxaa laga yaabaa inagu marka qaarkood dowladaha qaarkood ina waa ninka hogaaminaya waa nin geesiya wey waa nin hadalla cadcad lakiin hoostu kala shaqaynaya tusaale waddamada inagu aynu aaminsannay yahuudda inay ku fadalla cadcad yaa ka mid turkigaa ka mid a soo maaha turkiga dee madaxdiisu waa madaxda muslimiintu may la mid yihiin dee laakiin hadallada iyo waxaa kala duwan waxa xag hoose ka socda sow ma ogid saliidda ugu badan iyo gaasta ugu badan ee yuhuuddu ay leedahay turki buu maraa meel kale ma maro taa ma yacni ogsoonoba haddaadan ogeyn saliidda ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan ee yuhuuddu ay leedahay turki buu maraa waxba yaan afka baarkiisa ah, dhegaysan meel bay iska wada mareen madaxda islaamka qaarkood way ictilaafsayeen safiiraa u jooga soo maaha haddana waxaa laga yaaba marka qaarkood hal dowlad inta la iska taarget maxay uga hadli waayeen kuwan kale miyaad arkay inaad leedahay hoosta kuwa tad way fiicayn waa geesigii islaamkaa la iska odhanay geesi islaam xagu jooga sidaa awgeed baa ciidamadu ciidan haddaad aragto intaasoo hub iyo ka ugu casisan baa haysta laakiin mooraal ahaan jabsan ma dagaalami kara ciidankaas waayo macnawiyaadkii baan jirin de waan ku shaqayn lahaa sida horeba u tilmaanayna waxay tilmaamaysaa inay ka qaadanaynaa halkaa in islaamnimada iyo iimaanku ay u baahan yihiin ama qofka looga baahan yahay waxyaabaha ka soo gaaraya islaamnimadiisa iyo iimaankiisa inuu u dulqaato waayo dadka wax badan baa kaaga imanaya waxaa laga yaabaa si gaara qofba qofka uu ilaahay uga dhow yahay cadowgiisaa badan iyo acdaadiisaa badan marka cadowga aada leedahay waa noocyo badanyi mid bani aadamaad yeelan kartaa mee kii shaydaan ahaabaa kugu foogan isagaa marna bani aadam kusoo dhex maraya marna isagoo toos ayuu rabaa inuu dhibaato ku geysto ama diinta kaa hor joogsado islaamnimada kaa hor joogsado amaba wixii islaamnimadaada aada ku wanaajinaysa iyo iimaankaaga aada ku kobcinaysa uu kaa xakameeyo marka raggani waa u sabreen runtii sida aynu arkayno dulqaad badanna way muujiyeen ilaahayna subxaana wa tacaala waa ku guulayay culays kasta oo jirana iyo dhibaato kastaoo muslimiintu ay dareemaanna inna maca alcusri yusra mar waloo culays jira maxaa loo baahan in cibaadada la xoojiyo dacwadda iyo baryada iyo rabibariga dee iyo alla bariga in la badiyo waayo dhibta waa laga baxaya culayska maanta aynu dareemaynana waa la mid maanta muslimiinta in badanoo ka mid a ah baa la gumaadaya soo ma oo ciqaabahan aynu arkayno iyo kuwo mid a ah lagu sameynaya iyadoo la doonayo ibaada jamaaciya in la dabar jaro qorshuhuu yahay gaalada weliba nimanka yuhuudda ah oo wax alla wixii ay awoodayeen waxba kamay reebin hub wixii ay way ku garaaceen soddon kun oo bam bay ku garaaceen baa la sheegay mandho taqriir laga sameeyey soddon kun oo bam bay ku dhufteen ka waran weli laakiin dad yowgaasi yani runtii waa waa dad adkaysi leh oo haddana uma jixin jixinjixaya kooda wax ku dumaan way ka fujinayaan kooda dhiba dhaawaca way qaadayaan ragga qaarkood baa intay caruurtooda iyo dumarkooda hadday awoodaan ay soo saaraan bay dib ugu noqonayaan si ay u caawiyaan dadka yani waa waa iskarabsigu halku ka gaadhay iyo si isu caawinayaan marka laakiin waa arrin laga bixi doono waa arrin laga baxayo qalbigana waa inaynu u sheegnaa in laga bixi doono de dee la isla ah, hogto un ka warran la yidha hadaba maxaynu yeella waa taas dee maxaa la yeeli diinta iyo dacwadda ha loo noqdo iyo islaamnimada saxiixa suuma ogid mar waloo culaysna haysto gaaladu ay inoo tabar sheegtaan xaggeennaa gaab iska jira addii gaab aheen ka imanaya waayo eba waxaad eegtaa gaaladii maxaa rucubkii argagixii ka saaray oo kuwii noo soo qoslayowni sababtu waa maxay waa inaga qul huwa min cindi anfusikum ghaswatu uxud baynu garanaynaa mukhaalafa oo lagu dhacay dhibtii la dhacday soo ma hal mukhaalafo waa buurta ha ka degina nimankii rumaadda ee rasuulkuu saaray alayh isalaatu wasalaam markii gaaladii ay jeedsadeen waa kuwaa iska soo degay yihi alhaniimat alhaniima war gaadhno meeshan cadow la celinaya ma jiro waa kaa yaacay mukhaalafadaasi keliya baa maalintaa toddobaatan saxaabi ay ku baxeen sababteeda oo weliba mudantii saxaabadaa maantana kumanaan iyo boqolaal mukhaalafaynu samaynaa sooma markaa marka dadku fardi ahaan dadku u hagaagaan mujtamac muslim u hagaagsan baa soo baxaya markaasaa mujtamac diintiisa difaacana la helayaa dee hadda laakiin maxaynu u qaybsannay un dee qaar iskaba gaala raaca dhaqankii gaalada haysta gaaladu iska wada wataan oo dee laakiin islaamnimada ku abtirsanaya oo dee khaldamay iyo qaar toosan haba koobnaadaane iyo qaar yaabanba ma alliyaala meela wax u qaadaan garanla idan marka la doonayo in awoodda muslimiinta la soo celiyo qodobka koowaad ee lagu soo celinaya waa maxay qodobka koowaad ee lagu soo celinaya waxa way ummadda in loo celiyo ilaa diiniha alqawiim diinteedii toosnaanta badnayd in loo celiyo oo u noqoto ummaddu arrintaana waxaa laga doonaya dadka qaar baaba marka la idhaha diinta ha loo noqdo ha lagu dhaqmo markaba dawladday xusuustaan iyo maxkamadaha iyo adigaa lagaa raba ku dhaqanta adiga guriga kas adigu iska bilow gurigaaga carruurtaada islaantaada sii wad marka ay hoosta ka soo dhisanto maxaa soo baxaya dad diintii wada ogol soo maaha de ila madaxdu meel kale kama soo baxdee madaxdu meel kale ka timaada dadku noocay yihiin unbay he ayunbay noqonayaan dha ila adigu kaa dhex bax meel kale kuma imanaya dhaqankaad ku arkayso dadka ayuunbuu isna lahaa isagoo sidii u madax noqday dee marka aduma waxaad doonaysaa xabad yaroo lasoo sameeyey oo inay dadka madax u noqonayso lasoo farfarsamaystay maya dadku kasoo dhex baxay dadkaan unbuu la dhaqan noqonaya marka marka mujtamacu hagaago ee hoosta iyo seeska laga dhismo baa dabeetana dad diintooda cisaynaya ku faanaya oo maxaanku idhahdaay difaacaya ay soo baxayaan laakiin inta aynu sidanni waad ogtihi muslimiinta maanta cid ka tiro badani ma jirto tiradoodu way badantay soo ma maanta tiro layngu laynagama adkaan tiro badnaan laynagama adkaan laakiin maxaa meesha yaalla waa mu yani muwaafaqa darre iyo dadkii oo aan diintoodiiba danaynay oo iswada khilaafsan sidaa awgeed baa gaaladu maanta dhibaatada ay ku hayaan filistiin iyo ghaza iyagu way ku faraxsan yihiin xataa ma ogolo xabad joojin in la samay soo ma og waxay le nimanku ha argoostaan isug horta ile waxaanay u baran baa lagu dhigay isug horto halkii qofba waxay aaminsan yihin iyaga ka dhintaa boqolaal kun oo qof waxa weeye ugu dhigmaa dhiiggiisu oo muslimiina iyagu markaa say u dhan yihiin umay kala hadhin way taageereen madaxdii gaaladu kuwii muslimiinta ka hor xabajooj xataa xataa qaabkay hadalka u dhigayeen xaydaa ku jirta siba u meeraysanaya oo xataa ha laga daayo oo rasmiga oo af labadiiaba odhanayaan labada dacalba waxaan u sheegaynaa inaanay fiicnayn xadgudubku baa laga bilaabay <laughs> labada qoleba waxaan u sheegayna xadgudubka in la daayo dadka shacabkaa ah inaan la laynin baan u sheegaynaa labada dacalba labadan qoleed sheegaysaa waayo dad baba gam laga dhigo la laynaya kuwa kale iyagaaba wax laynaya waa faacilkii marka yani waay waxay tilmaamaysaa taas wax kalena maahe dhammaan madaxda aad arkaysa ee maanta muslimiinta u talisa gaalaysiin mayno de waa muslimiin laakiin maxay ku yimaadeen nin walba cid baa wadata marka ha ah, ka filanin inuntu halkaa u baxa idhaahdo alla ilah waa ka xataa kooda hadalka ku yaraa aad adkeeya hoostuu kala joogaa la socda sababtu maad garanaysa masaalix kalea jirta odhan mayno dee islaamnimadii bay naceen ma oo dee dad muslimiina weeye laakiin nin waliba kursigiisa iyo maslaxadiisa yarbuu ilaashanaya dabeetana kuwaynu arnay iyagoo xataa hadalka adkaynayo oo le waa caynka caynkan hoostunbay haddana bay hoosta ka wadaan oo waxaa laga yaabaa inagu marka qaarkood dowladaha qaarkood ina waa ninka hogaaminaya waa nin geesiya wey waa nin hadalla cadcad lakiin hoostu kala shaqaynaya tusaale waddamada inagu aynu aaminsanay yahuudda inay ku fadalla cadcad iya ka mid turkigaa ka mid a soo maaha turkiga dee madaxdiisu waa madaxda muslimiintu may la mid yihiin dee laakiin hadallada iyo waxaa kala duwan waxa xag hoose ka socda isagu ma ogid saliidda ugu badan iyo gaasta ugu badan ee yuhuuddu ay leedahay turki buu maraa meel kale ma maro taa ma ogi yacni ogsoonow haddaadan ogeyn saliidda ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan ee yuhuuddu ay leedahay turki buu maraa waxba yaan afka baarkiisa ah, dhegeysan meel bay iska wada mareen madaxda islaamka marka qaarkood way ictilaafsayno safiiraa u jooga soo maaha haddana waxaa laga yaaba marka qaarkood hal dawlad inta la iska taarget maxay uga hadli waayeen kuwan kale miyaad arka inaad leedahay hoosta ku watad leedahay way fiican waa geesigii islaamkaa la odhanay geesi islaam xagu jooga muslimiinta madaxda muslimiinta maanta markaad eegto nin la odhan karo waa geesi oo gaaladiibu ama hadalka ku adkaynaya amaba ficil ahaan uu u tusinaya yaan been laysu sheegi kuwa hadlayaana waa siyaasado ragga qaarba waxay ku macaashaan ay ka ganacsadaan dareenka shacabka soo ma hadde markuu dabeetana wax jeediya baa laodhan walle waa geesi siduu u hadlay ma arkaysa ficilkaa muhima ficilkaa muhima alficil ayaa muhima sidaa awgeed waynu ku yaro dheeraanay halkaasi macnuhu waxa weeye ciqaabta iyo dhibaatada muslimiinta lagu haya horena way u jirtay oo adiga arkaya saxaabada ridwaanullaahi calayhim dhibta la mariyey loona mariyey islaamnimada daraaddeed waanay jiri doontaa laakiin muslimiintu iyagaa la rabaa inay istabaabusheeyaan tabaabushuhuna ma aha uun inaad tiraahdo dee ii dhibcbad qori aan qaate tabaabusho kaa ka muhiimsan baa looga baahan yahy kow waxaa looga baahan yahy caqiid ahaanna u midooba imise firaq iyo kooxood bay kala liib oo mid waliba ta kale ay gaaraysiinaysa sidee saf uga wada dagaalami karaan odhan kara jihaad baynu wada gelayn iyagaaba isku jihaadaya soo maaha nin waliba kan garab taagan buu haystaa inuu gaalayo se wuxuu le maxaan ka doonaya kanaabay ka dhow halkan ka dhowdahay inta arrintu ay noocaa tahay ha filanin in guushii la doonayay la gaadho idan midnimo caqadiyaynu u baahan nahay midnimo waxa weeye eh, maxaanku dhahdaayey dee diiniyaynu u baahan nahay kadib baa awooddiina imanaysaa tii maad xisiga ahaydna markaas imanaysa oo awoodda macnawiga ah baa ka mudan kana horaysa awoodda xisigee tala taaban karaa saanad milateri iyo tirada iyo cadadka iyo cududda iyo ciidankaad haysato waxaa ka mudan dadka macnawiyan in loo dhiso sidaa ogeed baa ciidamadu ciidan haddaad aragto intaasoo hub iyo ka ugu casisan baa haysta laakiin mooraal ahaan jabsan ma dagaalami kara ciidankaas waayo macnawiyaadkii baan jirinde oo ku shaqayn laha markaa ta la doonayo in la nooleeya waa maxay macnawiyaadka iyo awooddii muslimiinta ee macnawiga ahayd horta in la nooleeyo inay isku tiirsanaadaan rabbi subxaana wa tacaala u noqdaan diintooda kor u qaadaan diintooda ogaadaan iyada sharaf ku helayaan oo wax kale aanay sharaf ku helayn markaasaa tan xisigina way fududdahayo oo wax iman kara wey in hub ciidan badanna la helo hub badanna la helo way fududaanaysaa marka laakiin muslimiintu waa inay diintooda u noqdaan marka hore macnawiyanna ay waxa weeye u dhismaan